adduunyada beradankii bilowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lowdaa bilowgii adduunyada baradankii bilowdaa bilowgii adduunyada tartankii bilowda barbardhac iyo qadin kol waaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka yeeneen maqal wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan axad weeyaan taariikhdu waxay ku beegantahay tahay sagaaliyolabaatanka bisha koowaad ee januari sanada labaatan saddex saaxiibada barnaamijka ciyaaraha duhurka e n ku eegi doonaa ciyaarihii xalay la ciyaaray kooxda kubadda cagta manchester united oo garacday kooxda kubadda cagta ledin oo la soo gudatay wareegga lixi tobanka efe kaabka kooxda kubadda cagta manchester oo kooxda keliya xilli ciyaareedkan bermeliga afar koob u tartamaya ah oo dabcan hadday noqon lahayd horyaalka bermeliga ilaa efe kaabka liikaabka iyo weliba koobka kale ee yurubaliigaha marka manchester waxay doonayaan sanadkan in ay soo afjaraan koob la-aanta haysatay toddobadii sana ugu dambeysay sanadka marka waa kaa waynu eegi doonaa ee kasimiro ayaa xalay wacdareeyey iyadoona kooxda kubadda cagta barcelona hogaanka horyaalka laliigaha ay sii dheeraysteen guushii muhiimka ah ay ka gaareen kooxda kubadda cagta jerona barcelona waxay yihiin kuwa aad u khatar badan iyagana sanadkan waxay doonayaan in horyaalka laligahay gacanta ku dhigaan iyadoona ciyaaryahaanka layidhahdo bedri laga yaaban yahay oo aad iyo aad u sii khatar badnaanayo maalinba maalin kasii dambaysa sidoo kaleeto saaxibada waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta bayer munig waayo xunaya ku jirtaa xalayna koox kubadda cagta interact frankford ayay barbadhac la gashay xal iyo xala sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta real madrid ayaa caawa koiy tobanka habeenimo waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee real soshidad kulan xiise badan weeyaan kooxda kubadda cagta marangeyska hadii caawa guuldaro ay kala kulanto kooxda kubadda cagta real soshidad waxay ka dhigan tahay in lix dhibcood hogaanka lagu qaban doono horyaalka laliigaha waa inay badisaa si ay markaas saddex dhibcood ee soo jirsadaan hogaamiyaasha horyaalka laliigaha ee baarsha sidoo kale atletic madrid lixda maqrinimo qadar shan iyo toban la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta osasona iyadoona sidoo kaleeto efe eh, cab la ciyaari doona kooxda kubadda cagta liverpool waxaa la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta brighton dhowaan afarta galabnimo qadar soddon daqiiqa iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool aynu ognahay kulankii ugu dambeeyey brighton in saddex gool iyo waxba ay ku garaaceen sidoo kale saareada talyaaniga aynu eegi doonaa hogaamiyaasha horyaalka sare ee talyaaniga naaboli ayaa caawa kuiyo tobanka haweenimo horeba dhiman waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta roma jose iyo weliba kooxda kubadda cagta naaboli ayaa saxiya sidoo kale caawa markii eh, sideedda haweenimo ay tahay kooxda kubadda cagta lazio waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta fiorentina dhowaana labada duurnimo qadar soddondaqiiqa kooxda kubadda cagta isi oo iyadana waa ay xun ku jirtaa kulmadii ugu dambeysay dhibco luminaysay waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta sasulo halka horyaalka ligwaanka b h gna caawa ko habeenimo robidman ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo stedremis kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa weli isku haya ciyaaryahanka reeda kasedo maxaa ka cusub iyadoona aynu eegi doono kooxda kubadda cagta breyton waxay ka soo saartay war qoraala ah oo ku saabsan ciyaaryahaankan cidda uu ku beeri doono iyo waliba naadiga ee iminkanba uu ku dhow yahay saaxiibada soo dhawaada cabdirasaaq ayaa barnaamijka farsameynaya cabdirashiidna barnaamijka ayuu idila socodsiinayaa iyo soo dhawaada saaxiibyaal barnaamijka ciyaaraha duurka yenan waayahay saaxiibada haddii aynu ku bilaabnana kooxda kubadda cagta manchester united ayaa eh, xil ciyaareed qurux badan qaadaneysa iyadoona tobabar ah erigtanhaag uu doonaya in sanadkan uu soo afjaro koob la-aanta kooxda kubadda cagta manchester united waayadan baa haysatay iyadoona aynu ognahay kooxda kubadda cagta manchester in ay ugu dambeysay labadakuntodobitobankii inay ku guuleystaan wax kooba ah. sanadkana afar koob ayay u baratamayaan waxayna doonayaan ugu yaraan haddii aysan hal qaadin in markaasi dabcan laba ay qaadaan iyadoona efe kaabka iminkan baa horeegala xitobanka ay ka gaareen liikaabkana lugta koowaad ee dabcan ay kula jiraan oo dhanka finalka ah iyadoona yurub liigaha ee dabcan doonayaan inay markaasi dabcan barcelona ilaa iyo safar dheer dabadeed inay ku guuleystaan marka tobabare eritanhaag ayaa aada i aada loo amaanaya wacdarada iminkan baa uu ka sameynaya kooxda kubadda cagta manchester haddiynu usoo laabano kulankii xalay kooxda kubadda cagta reading iyo waliba kooxda kubadda cagta manchester kow tobanka haweenimo ayay reading waxay markaas dabcan booqatay oo ay dabcan ku ciyaaraysay garoonka manchester oo manchester ayaa soo dhaweysay oo kooxda kubadda cagta reading iyadoona xalay markaa dabcan ciyaaryahaanka yarado kasamiro uu laba gool uu dhaliyey oo markaa inaba aanan caadi ahayn kasamiro waa nin aada u khatar badan weyaan waani markaasi dabcan hadii uu ciyaaray kooxda kubadda cagta manchester la filan karayo in markaa wax badan uu sameyn karayo marka kasamiro iyadoona ninkan kooxda kubadda cagta manchester united kahor aad iyo u fiican oo ku haysto markii uu ciyaarayo ama markii uu dabcan saf koowaad kusoo bilowdo kasamiro qeybta hore ciyaarta barbadhac gool aan ay ku dhamaatay qeybta dambe konton iyo afar daqiiqo kasamiro ayaa goolka dhaliy kadibna isaga ayaa u kadibna fareed ayaa gool qurux badan ka dhaliyey ee hal gool ayay la yimaadeen kooxda kubadda cagta ridin hadaba ciyaaryahanka la yihahdo kasamiro ayaa dabcan aad iyo aad loo ammaanaya waxaana leeyahay ninkan waa nin inabaanin caadi ahayn waa nin khatar badan taageerayaasha kooxda kubadda cagta manchester unitedna ninkan aad iyo aad ayay ula dhacsan yihiin bilowga kooxda kubadda cagta manchester markii toddobaatan milyan ee ka bixisay ninkan inta badan waa la dhaleeceynaya kooxda kubadda cagta manchester oo waxaa la dhahayay manchester maxay ka doontay ninkan soddon sano jirka ah wuxuu u tarayaa wuxuusa faa u leeyahay yacni dadka inta badan dhaliil xoogan ay u jeediyeen kooxda kubadda cagta manchester laakiin hadda inta badan waxaa la fahamsan yahay in dhabaha guusha manchester united ay tahay ciyaaryahaanka layihahdo kasamiro oo mar waliba wuxuu ka mid yahay xidigaha ugu muhiimsanba hadii dooqa kuwaad uusan ahaynba hadaba tan iyo markii uu kusoo biiray kooxda kubadda cagta manchester united ciyaaryahanka layihahdo kasamiro waa nin markaasi dabcaari yahay mid aad u khatar badan tusaale ahaan oo kale kulmadii ugu dambeysay xalay markii la eego waa uu badiyey oo dabcan laba gool ayuuba dhaliyeyba kulmadii kaleeto kulankii manchester united ay ku garaacayeen saddex gooli waxba koox kubadda cagta newtaha forest waa uu ciyaaraya kasamiro xataa kulankii kasamiro uu ciyaaraya crystal balas ee barbadhaca hal iyo hal ahaa oo yelow kaar uu qaatay markaa kasamiro kulankaasi dabcan ma laga badinin oo kooxdiisii markaa dabcan hal dhibcood ay qaateen kulankii kasii dambeeyey ee koox kubada cagta manchester united laba gool iyo hal ay ku garaacayeen koox kubada cagta mancity casemiro ayaa mid kamid ah goolasha caawiyay isagoo markaasi kooxda kubada cagta mancity garaacay marka casemiro hadiiba uu ciyaaray koox kubada cagta manchester waxay filayaan in markaasi ay guuleystaan xataa kulankii kooxda kubada cagta barnmod saddex gool iyo waxba ay kaga badinayeen casemiro ayaa gool dhaliyey mid kamid a ah oo marka kooxda kubada cagta manchester iyadana waa ay guuleysay kulankii wolfis oo hal gooli waxba kaga badinayeen kooxda kubada cagta manchester marka manchester iyo casemiro waxa weeyaan innaba caadi ma in casemiro laga badiyo oo isagoo ciyaaraya kooxda kubada cagta manchester united oo iyadanba maysan dhicin oo inta badan manchester united waxa badisaa markii casemiro u ciyaarayo marka casemiro waa nin inaba caadi ah weyaan hadiiba u marka iyadoona taageerayaasha koox kubadda cagta manchester united sanadkan ay rajeynayaan in markaasi dabcan meel fiican ay ka gaaraan ee eh, horyaalka bermeliga kooxda kubadda cagta manchester marka aada iyo aad ayaa loo ammaanayaa ninka lairahdo rash ayaa markaasi dabcan muddooyinkii ugu dambeeyey waxdareynayay inkastoo xalay uu shabaqa ah soo taaban laakiin xalay ninka lairahdo rashford dabcan aada iyo aad u ciyaaraya rash ayaa tobankii kulan ugu dambeysay ee eh, uu markaasi dabcan gool dhelinayay xalay ayay ka katiibmatay mooyaane laakiin kulmadii ugu dambeysay rash waxa uu ahaa nin inabaanna caadi ahayn oo markaasi eh, dabcan goolasha ama shabaqa soo taabanay xalay ay ku adkaatay xataa faaraya ka diida mooyaane shabaqa uu soo taabtay kulankii manchester united ee saddex ay waxba kaga badiyeen raash gool ayuu dhaliyey kulankii arsenal gool ayuu dhaliyey kulankii masity gool ayuu dhaliyey kulankii charlaton laba gool ayuu dhaliyey kulankii saddex iyo hal kaga badiyeen everton hal gool ayuu dhaliyay halna waa uu caawiyey kulankii barmos waa uu dhaliyay kulankii manchester united halka gool waxbay kaga badinayeen koox kubadda cagta wolfis rush waa uu dhaliyey kulankii natan forest hal gool ayuu dhaliyay hal goolna waa uu caawiyey marka rush isagana markaa dabcan xilli ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya inkastoo xalay uu shabaqa soo taaban laakiin rushford xilli ciyaareedkiisii waxa uu marayaa meel aadaed u fiican waana markii ugu horeysay taariikhda xilli ciyaareed aada qurux badan uu qaadanaya xilli ciyaareedkan markuu ciyaaray soddon kulan sideed iyo toban gool ayuu dhaliyey shan goolna waa uu caawiyey horyaalka barmeligan xil markii uu ciyaaray labaatan kulan sagaal gool ayuu dhaliyey saddex goolna waa uu caawiyey marka ciyaaryahaanka layihahdo rash isagana aad yaad ayaa loo amaanay inkastoo xalay uu shabaqa soo taban marka manchester xalay xataa waxay ciyaarsiinayeen kabtankooda ninka layihahdo harry maguire iyo weliba ninka layihahdo lendilof oo waayadanba kursiga keedka ay ku jireen marka tobabar eritanhaag ciyaartooydiisii qaar ayuu xalay na siinayey oo dabcan sida ciyaaryahaanada sida ninka layihahdo fareen oo kale xalay muusan ciyaareen martinis oo kale ninka layidhaahdo dabcan ciyaartooyda qaar ayuu uu fursa sida wiilka dada ee lagu magacaabo garnajo ilaa ciyaaryahanka layihahdo belisteri marka ciyaaryahaanada qaar ayaa markaa dabcan fursado uu siinayay ninka yidhaahdo wegorosti isagana dabcan fursad fiican ayuu iminkanba la siinayaa oo manchester inkastoo kulankii ugu dambeeyay gool u dheli laakiin xalay goolma uusan dhalin ciyaaryahanka layihahdo wagaros xalay ciyaaryahanka layihahdo andy carol ayaa lixdan shantan markii mareysa bayelo ee kaarka qaatay oo lidkaarka ah oo gebiyahaanba ciyaarta laga saaraya marka manchester waqti qurux badan ayay qaadanayaan xil ciyaareed aad u khatar badan ayay qaadanayan marka manchester united sanadkan waxay doonayaan in markaa dabcan ay wadada guulaha ay sii wadaan kulanka soo socda kooxda kubadda cagta nottingham forest ay la ciyaari doonaan haddii kulankaasi ay badiyaana finaalka ayay tegi doonaan oo dabcan karabakaabka eh, ayay si toosa ah finaalkiisi tegi doonaan wembley ayna ku ciyaari doonaan kadibna crystal palace ayay soo dhaweyn doonaan afarta februaayo kadibna kooxda kubadda cagta ladies ayay soo dhaweyn doonaan oo majlis united garoonkooda kadib haddana ladies united ayay markaasi booqan doonaan garoonkooda kadibna yurub liigaha ayay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta manchester united lix iyo marka waa ka waa koox kubadda cagta manchester xaaladeeda weeyaan isla manchester unitedna weli suuqa kaliibsigu ay ku jiraan waxay doonayaan weeriyaan laakiin hadda waxaa wararka ay sheegayaan in keliya ay doonayaan difaac midig eh, marka ciyaaryahanka yihahdo densel denferus ay leeyahay koox kubadda cagta manchester united way soo qaadan karayaan ciyaaryahankaasi waayahay eh, waxaynu eegeynaa markan kooxda kubadda cagta barcelona barcelona waa laga yaaban yahay hal gool eber ay ku badinayaan kalinshiid ayay markaas sameynayaan ciyaaryahanka ee la yidhaahdo bedri ayaa wuxuu isku bedelay waayadanba ciyaaryahanka lahado robert lwandowiski waxaanu ognahay ama ay ognahay waa in robert lwandowiski waayadanba uu maqnaa uu dabcan ganaxnaa asagii weliba ferrantones laakiin sidaa ay tahayna koox kubadda cagta barcelona ma aysan u dhutinin ciyaaryahanka lahado robert lwandowiski inta badan waxaa jira sharci ah in kooxda aysan u dhutineynin haddii ay doonayaan inay koob ku guuleysaan hal ciyaaryahan marka barcelona waxaa la arkayaa waayadanba in markaasi guulaha ay xiriirinayaan iyadoona aynu ognahay kooxda kubadda cagta barcelona xilli ciyaareed qurux badan ee laliigaha ay qaadanayaan xilli ciyaareedkan markii ay ciyaareen siddeed kulan shan iyo ah waa ay badiyeen laba kulan ayay barbardhac galeen hal gool ayaana laga dhaliyey hal kulan yaa la garaacay weeyaan kooxda kubadda cagta hilal ayaa garaacday xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta barcelona waa kooxda ugu fiican ee shabaq ilaashada markii la eego shanta horyaal ee yurub kuwa ugu xiisaha badan keliya sideed toban kulan markay ciyaareen lix kulan ay markaa ama lix jeer ayay shabaqa ilaasha keliya lix gool ayaa laga dhaliy weyaan koox kubadda cagta baarsha marka haddana xil ciyaareedkan markii la eego sagaal kulan markay ciyaareen gurigooda ama hoomkooda keliya hal gool ayaa looga dhaliy waana wax inabaan caadiyan sagaal kulan markii ay gurigooda ku ciyaareen in keliya hal gool loogu dhaliyo barcelona sanadkan waxay doonayaan in markaasi dabcan ay ku guuleystaan horyaalka leegaha iyadoona markaa dabcan ciyaaryahanka layihahdo bedri waa isagana waqti qurux badan qaadanaya xalay goolka guusha isaga ayaa dhaliyey marka kooxda kubadda cagta jaruna koox fiican oo markaa aada u khatar badan ayay ahayd laakiin xalay barcelona ayaa ka khatar badneed markii la eego marka barcelona waxa weeyaan ciyaartooydoodii waxay yihiin kuwa aada u khatar badan weerarka waxay kusoo bilaabeen rafina ansufati weliba dambele Eh, laakiin taageeryaasha koox kubadda cagta barcelona waxay ka niya jabsan yihiin ciyaaryahanka yirahdo dambele inuu xalay dhaawac looga saaray ciyaarta markay maraysay lix daqiiqo dambele waayadan wuxuu ahaa nin aanan dhaawacmaynin aad u khatar badnaa nin markaasi dabcan inabaanan caadi ahayn laakiin eh, waxaa laleeyahay ciyaaryahanka yirahdo dambele ugu dambeyntii xalay dhaawac ayaa looga saaray ciyaarta oo weli eh, tobabare shaafi cabsi ayuu muujinayaa kaasi oo leeyahay cismaan dambele waxaa laga yaabaa in dhowr toddobaad ah oo maqnaada laakiin war ah ma laga soo saarin ciyaaryahanka layihahdo dambeele marka dambeele xilli ciyaareedkiisii xil ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya markii la eego sideed labaatan kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta barcelona sideed gool ayuu dhaliyay lix ka midna lix goolna waa wacaawiyey marka xilli ciyaareedkan sideed iyo labaatan kulan uu ciyaaray waxay ka dhigan tahay xilli ciyaareedkii hore keli wuxuu ciyaaray soddon iyo labo jeer marka xilli ciyaareedkan waxaad moodaaba inuu aad eed u fiican yahay oo dhaawiciisii eh, beryahanba laga nastay laakiin waxaa la laleeyahay hadda dhaawac ayaa soo gaaray tobabare shaafi cabsi ayuu muujinayaa in ninkan e, uu maqnaan karayo e, dabcan ugu yaraan dhowr isbuuca laakiin war toosa ah ma aysan soo saarin iyadoona wararka kooxda kubadda cagta barcelona haddii aynu eegnana e, kooxda kubadda cagta barsha waxaa laleeyahay ciyaaryahanka tirahdo rafinha ayay doonayeen in gebyahanba iska iibiyaan waxaana doonayaan waryahan daayaraha oo lanwar sagaalka ciyaari karaya ay doonaya inay soo qaata marka rafina iyo cismaan dambele eh, labaduba waa laba ciyaartooy oo markaasi dabcan eh, garabka eh, bidix ka ciyaara marka waxay doonayaan midkooda inay markaasi dabcan gebyahaanba iska iibiyaan marka iyadoona kooxda kubadda cagta baarsha aynu ognahay in ay markaa xaalad dhaqaala daro ay haysato iyadoona leeyahay koxda kubadda cagta barcelona waxaa macquul ah in markaasi dabcan ay xaaladuhu ay markaas si kala noqdaan oo marka dabcan ciyaartooda qaar ay ka cabsanayaan ama ay ka codsanayaan wayaane in markaa mashaaraadkooda ay dhimaan si kooxda ay u badbaadiyaan marka barcelona sanadkan caadi maaha oda liigaha ay doonayaan barsha in horyaal ay ku guuleysato marka waxaa laga joogaa saddex sano sanadkan ku afar ah haddii ay ku guuleysan waayaan horyaalka laliigaha iyadoona saddexdaisna ugu dambeysay laba ka mid ah kooxda kubadda cagta real madrid ee qaaday hal mid ah atletic madrid ayaa qaaday marka barcelona afar sano ka hor ayaa ugu dambeysay sanadkan ayaa afar ku ah. marka barsha sanadkan waxay doonayaan in markaasi dabcan ay ku guuleystaan marka barcelona iyadana waxay doonayaan sanadkan afarlii koob inay ku guuleystaan koobkii subarkaabka way qaadeen koobka koobadalwareega iyagana waxay ka joogaan wareega afardhamaadka waa wareega sideedhamaadka afardhamaadka weyaan aad iyo aad ayay ka joogaan iyadoona eh, horyaalka iminkanba ay hogaaminayaan yurubligana markaas doonaya in markaa marka barcelona sanadkan taarikh ayaa u socota inay sameyso kulmadii kale dhacayna hadii wanaagdana kooxda kubadda cagta bayer munij waliba kooxda kubadda cagta interact frankford bayer ayaa markaa dabcan xili xun qaadanaysa iyadoona kulmadii ugu dambeysay markaasi dhabco lomalayeen kooxda kubadda cagta bayer munij bayer waa awooda horyaalka bundesligaha jarmalka laakiin kulmadii ugu dambeysay barbanac iyo weliba dabcan guuldarooyin ayaa dusha loo saarinaya waxaana macquulah in tababaraha hadda leelinaya ee byr munige in gebi ahaanba la ceeriyay waa hadii xaaladda sidaa kusii socota weeyaan iyadoona xalay bayer markaa hal gool iyo hal gool la galeen kooxda aad u qatarta badan ee lagu magacaabo intaraqte frankfort markaa bayer iyadana xaaladeeda waa kaa waa kooxda kubadda cagta bayer munig iyadana markaa sanadkan waxaa laleeyahay bayer munig sidii hore maaha oo awoodii horyaalka bundesligaha ma aha oo markan kooxaha sida eh, kooxda kubadda cagta union berlin ayaa markaa kaabi ku haya ilaa brugia dodmot iyo kooxo kale ayaa kaabi ku haya haddii kulamada soo socdana byr munig dhibcay lumiyaan gebi ahaanba horyaalka gacan kuheyntiisii ayaana lagala wareegi doonaa kooxda kubadda cagta byr isla kulamadii la ciyaarayna hooda jirnaaye kooxda kubadda cagta inter milan ayaa iyadana garaacday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee eh, caramonese ciyaartii shalay ka dhacday garoonka eh, weyn ee eh, lagu magacaabo staadiyaha ee guavani zini oo ay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo caramonese ku ciyaarto inter ayaa markaasi dabcan laba iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee caramonese iyadoona kooxda kubadda cagta intaar ciyaaryahanka la yihahdo lowtaro martines uu laba gool ka dhaliyey oo ciyaaryahanka la yihahdo okareke ayaa bilaabay gool kowaad oo lagu bilaabay kooxda kubadda cagta inter milan kadibna lowtaro ayaa markaasi dabcan labada goolba guusha iyo barbadhac ka dhaliyay marka lowtaro asigana xil ciyaarada qurux badan uu qaadanaya inkastoo saaxiibkiisi lukaku uu waayo xun ku jiro oo xil ciyaareedkan lukaku waxaa leeyahay gebi ahaanba kooxda cagta inter milan aad iyo aad ay ugu nayjabtay xil ciyaareedkan ciyaaryahanka yihahdo lowtaro seere markii uu ciyaaray labaatan kulan kow iyo toban goolay uu dhaliyay saddexna waa uu caawiyay marka lowtaro nin aad u qatar badan weeyaan oo xilli ciyaareedkan afar gool ayuu sii marayaa sideed kulan oo uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee inter milan haddaba kooxda kubadda cagta inter milan eh, markan waxay ku jirtaa kaalinta eh, labaad ee isku deetaha talyaaniga ee sanadkan doonayaan inay markaasi dabcan ay ku guuleystaan laakiin napolitanka ayaa ah kooxda ugu qatarta badan xilli ciyaareedkan iyadoona markaa dabcan xilli ciyaareedkan markay ciyaareen sagaaliyo toban kulan lix iyo toban kulan ka mida ay badiyeen marka naaboli ayaa marka dabcan hadda ka sareysa toban dhibcood kooxda kubadda cagta inter milan maadaama haddana naaboli ay caawa la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta roma marka sanadkan waxaa leeyahay kooxo oo muddo ugu dambeysay inay ku guuleystaan ayaa macquul tahay inay ku guuleysan karayaan iyadoona aynu ognahay kooxda kubadda cagta arsenal oo ugu dambeysay afartii in iminkanba horyaalka bermeliga laga fujin laayahay iyadoona koox kubada cagta napolitaankan iyagana eh, soddon sano wax ku dhow marka aysan wax ku guuleysan inay ku guuleysan karayaan xataa kooxda kubada cagta byr muli sanadkan waxaa leeyahay horyaalka maadaama xaalad daran ay haysto in laga qaadi karayo marka xaalado kala duwan ayaa haysta kooxaha oo waayada markii la eego xataa kooxda kubadda cagta real madrid waxaa leeyahy sanadkan barcelona ayaa ugu cadcad inay ku guuleysan karayaan horyaalka inkastoo kooxda kubadda cagta real madrid saddex dhibcood loogu hayo hadii caawa ay badiyaan weeyaan waayahay isla koox kubadda cagta real haddiinu egnana real ayaa caawa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta real sociedad ko iyo tobanka habeenimo barangeyska waxay doonayaan inay markaa guuleystaan caawa waxay ku ciyaari karayaan shaxdan robert carter waa ninka yidhaahdo antony redriger meletow najo kamafinga valverdi cruz ninka layidhaahdo sibalos ilaa benzema fenicia chia iyo asensio ay ku ciyaari karayaan danika rafajal iyo vaskes iyo jomeen ayaa markaa caawa kulankan ka maqnaan karaya kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mareengeska iyadoona kooxda kubadda cagta real sociedan iyagana xidigo muhiima ah markaas ay ka maqan yihiin sida ninka layidhaahdo michael merona sidoo kale ciyaaryahaanka layidhaahdo alex sola ayaa ka maqan ciyaaryahaano aada u khatar badan ayaa ka maqnaan karaya kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo eh, real sociedad venetia jia caawa haddii yelowkaro qaato kulanka soo socda waa maqnaan karaya marka waa inuu markaas ilaaliyaa ninka lairado fini ninka lairado karim bezema ayaa xil ciyaareedkii ama xil ciyaareedkan waxa uu yahay nin aad u khatar badan ninkastoo bilowga xil ciyaareedkan uu dhaawacna laakiin karim ayaa kulamadii ugu dambeysaba shabaqa soo taabanayay oo markaasi goolal u dhalinaya adadig mudadeed oo ka dhaliyay sidoo kale bilbaawa oo ka dhaliyay falaryaal saddex gool iyo laba ay kaga badyin laakiin kulankaasi waa u ciyaaray mausan dhalin kulankii barcelona waa u dheliyay marka eh, ninka la yihahdo cream xil ciyaareedka marka ciyaaray toban kulan horyaalka laliigaha sagaal gool ayuu dhaliyey hal goolna waa waxaa weye markaa xil ciyaareedkan kulamadiisii iyo weliba golashiisii waxay yihiin kuwa markaa isku mid ah markii la eego ama isku dhow laakiin kaream eh, xil ciyaareedka keliya wuxuu ciyaaray sagaal toban kulan marka ninka kaream la yihahdo ayaa caawa asagana la leeyahay waa ka wacdiradiisa ayuu sii wadan doonaa iyo haddii kale marka kulanka ugu dambeysay afar gool iyo hal ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta real madrid naadiga layhahdo real sociedad iyadoona caawa markaa lagu ciyaarayo garoonka oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta marengeska waana garoonka santiago barnabo ay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta real sociedad laakiin kooxda kubadda cagta real sociedad iyagana waxay yihiin kuwa aad badan oo markii la eego shantii kun ugu dambeysay horyaalka liigaha waa ay badinayeen sideed iyo ay ciyaareen ama sideed toban kulan oo ciyaareen labaiyo toban ka mid ayay badiyeen laba barbadhac afar gool ayaa laga dheliya sideed labaatan gool ayaa dheliya marka real sociedad iyana dabyar caaw ma shidayaan waa koox aad u khatar badan marka marengeyska iyagana waxay doonayaan in kaabiga ku hayaan koox kubadda cagta barcelona haddii caawa guuldaro ay kala kulanto koox kubadda cagta real societad waxay ka dhigan tahay in lix dhibcood markaasi horyaalka lagu qaban doono marka real haddii ay u baahan tahay horyaalka waa ee caawa badisaa waayahay atletica madrid iyo weliba asasun ayaa caawa lixda qadar shan iyo toban ee ciyaaraya liverpool iyagana markaa waa kaa oo waa kaa kulankii ugu dambeysay saddex iyo waxba ayaa lagu garaacayo brighton ayaa markaasi garaacday dhowaan ay ciyaari doona afarta galabnimo qadar soddon daqiiqa kooxda kubadda cagta liverpool waayo xun ay ku jirta oo weli waxay doonayaan xiddi qadaxa inay gacanta ku dhigaan oo suuqa kaliibsiga laakiin hal ciyaareedka markuu dhammaado waxaa leeyahay taargetkooda ugu weyn waxaay yihiin inay gacanta ku dhigaan ciyaaryahaanka la yihahdo judi billingham oo ciyaara kooxda kubadda cagta burisho dortmond marka eh, liverpool xidigaha ayaa weli ka maqan muhiimka ah sida firmino fantaj ninka diego jota dias marka waa ka xidigaas ayaa ka maqan iyadoona kooxda kubadda cagta ee eh, brayton kulankii ugu dambeysay saddex gooli waxba ay ku garaaceen doonayaana inay fekaabka gebi ahaanba ka ciribtiraan liverpool waxay booqan doontaa garoonka the american express community stadium marka waa kabaynu arki doona haddii kooxda kubadda cagta liverpool ay ka arsan doonto kooxda kubadda cagta brayton brayton waxaa ka maqnaan karaya ciyaaryahanka yirahda kasedo xaalada jira aawgooda brayton waxay shaaca ka qaadeen gebi ahaanba ciyaaryahankan la fasaxayo haddii kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal dalab siddeetan milyan ay gacanta ka saaraan kooxda kubadda cagta breton marka breton way weyn karayaan ciyaaryaanka yidhaahdo ee eh, casedo oo markaa ku beeri karaya kooxaha sida arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta ee eh, eh, chelsea marka waa ka iyadoona kulmada dhawaan la ciyaaraya oo ka mid tahay kulanka ac milan ee labada duhur maqadar soddon daqiiqa ay ah, la ciyaari doonta koox kubadda zulu caawa ama shanta galabnimo koox kubadda cagta yufana waxay la ciyaari doonta koox kubadda cagta lazio sideedda habeenimo ferentin la ciyaari doonaan iyadoona kulanka ugu xisaab badan caawa talyaanigu yahay kow iyo tobanka habeenimo robi dhiman roma iyo kooxda kubadda cagta waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doore ee k nn saaxibada markan haddiinu eegnana eh, dabcan eh, kulamada eh, ugu xiisaha badan ee jira waa dhanka talyaaniga weyaan waa roma iyo weliba koox kubadda cagta napoli weyaan roma waxay doonayaan inay taa ku dhigan laakiin nabolitaanka waxaa weyaan xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan waa kuwo markaasi dabcan aadaad u khatar badan xil ciyaareedkan iyadoona markaa eh, dabcan napoli garoonka maradona stadium ay kusoo dhaweyn doonaan koox kubadda cagta roma garoonka maradona stadium waxaa lagu bahdilay eh, dhowaantanba ama eh, bilowga bishan saddex tobanka january kooxda kubadda cagta yuve kadib markii shan gool iyo hal gool ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta cajuusta oo xaaladda ay kusii xumeeyeen marka napoli xilli ciyaareedka markay gurigooda ku ciyaarayaan waa dab inaarooyaan waa kuwa aada u khatar badan marka naapolitaanka xilli ciyaareedkan wax guuldara ma ka soo gaarin kooxaha horyaalka sare talyaaniga markay ku ciyaareen sagaal iyo sagaal kulan markay ku ciyaareen horyaalka sagaal kulan sideed kulan ay ku badiyeen keliya hal kulan ayay barbadhac galeen iyadoona markaa dabcan wax guuldaraha aysan la kulmin shan iyo labaatan dhibcood ayay hantiyeen markay sagaal kulan ay ku ciyaareen gurigooda ama hoomkoodaba marka napoli marka waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta roma wiilasha sida ciyaaryaanka yihahdo osimhen iyo weliba ninka yihahdo qaara fisqiiliya ayaa markaa aad iyo aad lala yaaban yahay oo xil ciyaareed aad u qurux badan ayay qaadanayaan marka iyadoona kooxda kubadda cagta naabolitaanka iminkan baa horyaalka seere-eeda talyaaniga ay gacanta ku hayaan oo konton dhibcood ay leeyihiin sagaaliyo toban kulan oo ciyaareen lix iyo ah way badiyeen markii aynu egno marka naaboli eh, ciyaartooyda eh, dabcan badi way u joogaan waxaana markaa dabcan ku ciyaari karayaan weerarka oo semhen oo hogaaminaya ciyaaryahanka labo qaara fisqiiliya ilaa ninka la dabcan bolitano zambo angosa iyo weliba ciyaartooyda sida ninka lahahdo ayaa ka mid ah ciyaartooyda aadka u khatarta badan ee caawa roma iyagana markaynu eegno waxay ku jiraan kaalinta lixaad ee horyaalka talyaaniga seereeda weyaan iyadoona lakiroba iyadana ay wanaagsan tahay shantii kun ugu dambeysayba dabcan ay ambiitan yihiin horyaalka oo saddex ka mid ay ah badiyeen laba ka midna barbadhac ay galeen sagaaliyo kulan kuwiyo ka mid ay ah badiyeen marka roma iyo wilba jose waxay doonaya inay markaa garaaceen kooxda kubadda cagta napoli marka waxa ay sahayaan laba tobabare oo aad u khatar badan laba tobabare oo isgaranaya laba tobabare oo waaweyn waana ninka layihahdo jose molino iyo weliba ninka layihahdo sbeleti marka caawa labadaasi tobabare ayaa markaas sahaya kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta roma ayaa hal gooli waxba ee eh, dabcan lagu garaacay iyagoo markaasi dabcan hoomkooda ku ciyaarayey eh, garoonka layihahdo istaadiyaha olombico de roma oo markaa hal gooli waxbayaa loogu garaacay kulankii hore marka laakiin kulankii ugu dambeeyey ay booqinayeen kooxa kubadda cagta roma garoonka maradona stadium waxay ahayd siddeed iyo abriil labada kun markaasina hal gool iyo hal gool ay markaa ay ku heshiiyeen iyadoona roma tomi abraham uu hogaaminaya weerarka caawa ninka yidhaahdo eh, daybala iyo balgadiin ayaa ka mid a ah ciyaartooyda ee eh, caawa ciyaari karaya sidoo kale ciyaaryahanka yidhahdo eh, nicolo ayaa ka mid a ah ciyaartooy khatar badan sida matij xataa uu ciyaari karaya halka wijnaldom uu ka maqnaan karaya caawa kooxda kubadda cagta rooba marka waa kulanka ugu xiisaha badan weeyaan dhanka kaleetana haddii aynu egnana kooxda kubadda cagta ee b h g e, waxay caawa la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta remis caawa kow iyo tobanka habeenimo oo robi dhiman marka lenel missy clinin pape weliba neymar ayaa weerarka hogaaminaya marka kulankii ugu dambeeyey horyaalka liigwanka ay ciyaareen kooxda kubadda cagta b h g e, barbadhac waa guuldaro markaasi ay markaa eh, la kulmeen oo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo renis ayaa hal gooli waxba ku garaacday shan iyo tobankii januari marka wadada guulaha ayay doonayeen inay soo laabtaan kooxda kubadda cagta b h b g markiinu eegno shantii ugu dambeysay horyaalka ligwanka ayay ciyaareen saddex ka mid ayay laba ka midna waa la garaacay marka afartan toddoba dhibcood ay leeyihiin sagaaliyo toban kolon oo ciyaareen shan iyo toban ka laba barbadhac weliba laba guuldaro afartan sideed gool ayay dhaliyeen afar iyo toban ka midna waa laga dheliyay marka markaynu eegno xilli ciyaareedkan ninka la yidhaahdo kelin imbabe ayaa ah ninka goolasha ugu badan dheliyey ee kooxda kubadda cagta v a g ciyaaryahanka layhahdo kelian imbabe xilli ciyaareedka markii uu ciyaaray afar labaatan kulan waxa uu sii marayaaba shan iyo labaatan gool iyo weliba lix kaleeto oo caawina markii uu ciyaaray liigwankana toddobiyo toban kulan saddexiyo toban gool ayuu dheliyey laba ka midna waa uu caawiyey jamsiliga toddoba gool ayuu haystaa koobade faransina waxa uu haystaa shan gool marka kelin imbabe ayaa marka dabcan ugu goolasha badan ninka la yihahdo lenel misi ayaa isagana eh, dabcan beryihii ugu dambeeyay mawaayadanba la dhaliilayay tan iyo markii uu ku guulaystay mundiyaalka dunida maadaama faransiis uu ka qaaday haddana leonel misi kulinkii ugu dambeeyey eh, waa la garaacay oo markuu eh, kooxda kubadda cagta b h marka waxaa le ninkan sidii hore maanaya leeyahay maadaama mundiyaalka dunida ku guulaystay linal misi sidii horema leeyahay oo taageerasha dhaliil xoogan ay usoo laakiin linal xil ciyaareedkan markii uu ciyaaray kulan afariyo toban gool ayuu caawiyey saddexiyo toban goolna oo uu dhaliyay marka linal waxa weeyaan xil ciyaareedkan waxuu doonayaa in markaasi dabcan wacdiridiisi uu dhigto linal misi waa ninka ee sanadkan boqolkii boqol loo saadaalinayo abaalmarinta baalandoor maadaama wadankiisii ku guuleystay ama uu farta ka saaray abaalmarinta ama koobka adduunka oo aysan muddo markaa aysan ku guulaysanema asagana waa diyaar weeyaan caawo ah ciyaaraya iyadoona eh, neymar asagana xil ciyaareed aad u khatar badan uu qaadanayo markii la eego eh, ninka layhahdo neymar asagana waayo qurux badan ayuu ku jiraa oo sanadkan markii la eego ninkan aad iyo aad u khatar badaya marka neymar asagana eh, afar iyo kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagtay b g waxa uu dhaliyay lix gool halka afar iyo toban uu caawiyay marka saddexda weerar ilaa neymar imbabe iyo weliba miisii caawa way ciyaari doonaan Ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. yahay saaxiibayaal ugu dambeyntiina haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta chelsea ayaa ugu dambeyntii hadda waxay ku dhawaaqday saxiixa daafaca midig ninka yidhaahdo malo gusto oo ay ka soo qaateen kooxda cagta leon marka xiddigan ayaa amaah kusii joogi doona kooxdiisa leon inta ka dhiman xil ciyaareedkan marka chelsea markan waxay usoo jeesanayaan inay gacanta ku dhigaan xiddi qadaxa waxayna doonayaan markaan inay markaa ugu dambeyntii midkood ay gacanta ku dhigaan ciyaaryahanka yirahdo mose casedo inkastoo kooxda cagta arsenal ay hogaaminayaan milyan oo ay markaasi dabcan ay ku doonayaan eh, inkastoo kooxda kubadda cagta brighton ay leedahay siddeetan milyan laakiin kooxda kubadda cagta arsenal iminkan waxay hogaaminayaan ciyaaryahanka la yihahda kasedo laakiin chelsea waxay xooga saari doonaan ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta benfica marka enzo fernandes ayay doonayaan marka kooxda kubadda cagta benfica laakiin weli waxay taagan tahay waxaynu doonaynaa leeyihiin boqol iyo labaatan milyan marka eh, kubadda cagta chelsea laakiin lama horaan weeyaan inay soo qaataan xidii qadaha kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaana waxay doonayeen qadax ay soo qaataan marka inta badan markii la eego dabcan kooxaha badi qadka dhexe ayay markaasi doonayaan oo ay markaa himad gaar sida liverpool arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta ee diblis chelsea waaya saaxiibada guud barnaamijka ciyaaraha doorkayeenin intaan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka barnaamijkiisa xigan olo kulanti